alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna waa kii toddobaad oo ka mid a kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati asaxiixati oo iska lahaa sheekh maxamed jamiil zaynu raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay su-aasha toddobiyo tobnaad maa xukmu ducaa'i alamwaati aw alghaa'ibiin maa xukmu ducaa'i l dadka dhintay baryadooda xugumkeedu muxuu yahay awil qaa'ibiina ama dadka noolnool laakiin maqan oo dadka baryaya ka maqan xugumkoodu dadka barya muxuu yihi waa laba su'aalood oo hal su'aala ah isla ah qof dhintay qofkii barya maxaa u xuguma qof nool laakiin maqan qofkii baryana maxaa u xuguma waa labo jawaab ducaa'ul amwaati kuwa dhintay baryadooda awil qaa'ibiina ama kuwa maqan baryadooda min ashirki gaalnimadii ayay ka tirsan tahay al akbari ee weyneyd ee diinta looga baxayay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walaa tadcuuhaa baryinuo ha caabudin min duunillaahi alla sokodi maa shay laa yanfacuka aan wax kuu taraynin haddaad caabudid walaa yaduruka aan ku dhibaynin haddaad cibaadadiisa iska daysid fa in facalta haddaad samaysid arrinkaas fa innaka adugu idan markaas min aldaalimiina dadka gaaladahaad ka mid noqonaysaa mid ka tirsan addaalimiina mushrikiina kuwa mushrikiintahaad ka mid noqonaysaa wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii maata geeriyooda wa huwa asagoo yadcuu baryaya min duunillaahi alla sokodi niddan cid uu leeyahay ilaahay bay wax la leedaha dakhala wuu gelayaa annaara naarta rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey meeshan waxaa lagaga hadlayaa dadka dhintay dadka caabudaya oo baryayaay inay ku gaaloobayaan oo diinta ilaahay uga baxayaan sababtu waxaa weeye qofkaan dhintay wuu dhinto waa qof bani aadam ah asagaa baahanaho wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo mar janaasa lagu tukado mar qabrigiisa inta lasoo booqdo adkaar iyo duco lagu akhriyo loo soo duceeyo laakiin asagii in laga ducaysto in la caabudo oo asaga waxa weeyaan cibaadadii iyo xuquuqdii ilaahay loola qasdaayay arrinkaasi waa arrin khalad ah waana gaalnimo weyn oo diinta looga baxo waxaa kaa la mid ah qof bani aadam oo nool laakiin kaa maqan waxa aad ka baryaysidna ay tahay waxyaalihii ilaahay khaaska uu ahaayo qofkaan awooddiisaba ka baxsan ayaduna waa gaalnimo diinta looga baxaya laakiin qofka bani aadamkaahi hadduu nool yahay saan horay u soo sheegnay waxaad weydiisanaysidna ay yihiin wuxuu awoodo oo uu kari karo qof kula joogana uu yahay ama qof kula jooga uu la xugum yahay wixii baahiyo uu kuwa awoodood kaga maarmi weyday inaad weydiisataay waa bannaan adoon baahi u qabin haddaad weydiisatidna xaaraan unbay noqonaysaa ee shirki gaari mayso oo gaalnimo diinta looga baxaya ma gaarsiisna ilaahay waxyaalaha loo caabudo wuu mutaystay waxa laala waxa nacfi o dhan asagaa gacanta ku haya waxaa laala waxa dur iyo dhibood ka baqaysidna asagaa kaa badbaadin kara laakiin markaad tidhahday meyd baan baryayaade waxaan weydiisanayaa dhibna inuu iga hayo dheefna isiiyo maya arrinkaas saas ma ah walaa tadcuuha baryin min duuni illaahi alla sukadin maa shay laa yanfacuka aan waxba kuu tarayn cibaadadiisuna wax kuu tari mayso asaguna waxba kuma tari karo walaa yaduruka ma ku dhibayo fa in facalta haddaad samaysid fa innaka adugu idan markaas min aldaalimiina kuwa mushrikiinta aad ka mid noqonaysa cidda lala hadlayaa waa nebi moxamed sal ly slm fa in facalta haddaad samaysid laakiin nebigu shirki kama dhacee aynaga unbaa la inoo jeedaa aldaalimiina ay almushrikiin ay lmushrikiina mushrikiinta mid ka mid aad noqonaysa ay waxaa laga wadaa odhan maysa oo gooni u macnayn maysa wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu allah u naxariisto calayhi dushiisa wasalama allah badbaadiyo man ruuxii maata geeriyooda wa huwa asagoo yadcuu baryaya min duunillaahi alla sokadiisa niddan shariik ilaahay waxla leh oo uu aaminsan yahay inuu ilaahay waxla leeyahay qofkii barya dakhala naara naarta ayuu gelayaa rawahu albukhaariyu bukhaari baa wariyey waa qofkii sidaa ku geeriyooda laakiin qofku hadduu horay mushrik u ahaa ka kabacdina ilaahay uga toobadkeenoo hawshii uu ka noqdo dee waxa weeye alislaamu yahdimu maa qablahu islaamnimadu wixii ka horreysay way burisaayo waa sax markaa toobaddiis waa maqbuula insha allah su-aasha siddeed iyo tobnaad hal idducaa'u ducadu cibaadatun cibaada miya ducadu waa maxay baryada ma cibaada jawaab nacam haa adducaa'u ducadu cibaadatun waa waa cibaado qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya astajib waan idin yeelayaa lakum idinka waan idin aqbalayaa ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadatii cibaadadayda sayadkhuluuna way geli doonaan jahannamo naarta jahannamo daakhiriina xaalay yihiin kuwa dullaysan ay daliiliina xaalay yihiin kuwa dullaysan wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allaahu allaha ammaano u naxariista calayhi dushiisa wasalama allaha badbaadiye adducaa'u ducadu huwa asagaa alcibaadatu cibaada ah ama huwa alcibaadatu asagaaba cibaada ah rawaahu axmedu axmed baa wariyey wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xasanun saxiixun waa xadiid xasan oo saxiix ah meeshaan waxaan ka faa'iidaysanay baryadu waa cibaado cibaadanayaa iska laho mutaysta allaah ilaahay marka wuxuu ina barayaa udcuunii ibarya amar baa laina siiyey inaynu ilaahay barino ilaahay haddaadan baryin wuu kuu caroonayaa sida nebigeennu sheegay man lam yas'al illaaha yaqdab calayhi qofkaan ilaahay baryinee wax weydiisan ilaahay waa u caroodaa sababtu waxa weeye qofku inuu ilaahay baryi waayo laba qodob unbaa keeni karta inuu yahay qof quustay oo naxariista ilaahayba ka quustay oo leh intaasoo sanaan baryayo waxba kama hayo marka ducada ilaah iyo baryadiisa waa iska daynaya waa qof quustay waa dembi weyn cara ilahi baa kugu dhacaysa waxaa labaadoo qofka ku keeni karaa inuu dacwo ilaahay baryadiisa iska daayo inuu iskala weyn yahay oo uu leeyahay waabaan haystaa waxay ugu filan oo ilaahay waxba ugama baahni iyaduna waa wax keeni karta caro ilahay inay ku dhacdo labadaas si looga badbaado oo aadan u quusanin ilaahayna iskala weynaan dacwadiisa iyo baryadiisa bari ilaahay wax allaala waxaad u baahan tahay adduuniya akhraba ilahay weydiiso oo wanaagsan udcuuni i barya ilaahay wuxuu kuu ballan qaadayaa astajib waan idin ajiibayaa lakum idinka waxaad iga baridaan waa idinka ajiibaya waxaa laga yaabaa inaad inta baridid oo ilaahay wax weydiisatid oo gacmaha u taagatid aan waxba laga aqbalin waa dhici karta nabigeennaa sheegay nin musaafir oo gacmaha taaganayo ilaah wax isilo aan waxba laga aqbalayn maxaa dhacay qofku hadduu xaaraan cuno ama uu xaaraan cabbo ama uu ku labisto ama uu dheefsado oo ku koro ilaahay waxba kama aqbalo si kastood ilahay u baridid waxaa la midoon ilaahay ducada kaa aqbalaynin waxaad ilaahay weydiisanaysay wax khaldan hadday yihiin haddaad tidhahda ilaahu ummadda inaan laayaan rabaaye ilaahu ii fududeh oo hub aan ummadda islaamka ku laayo oo ku baabiiyo ii fududeh dee ilaahay waa tayib wanaagsan oo wax wanaagsan waxaan hayna ma aqbalo marka ilaahay wax xun oo dulmiga iyo raximka haddaad ka barididna kaa aqbali maayo waxaa la midoon ilaahay waxba kaa aqbalaynin haddaad baridid haddaad isticjaal la timaadid waa maxay deg deg waan baryay oo waan baryay oo waan baryay oo me baryadaydii haa ma maaqbalkii maan arko layma aqbalin deg degaasu hadduu kugu yimaado ayana wax laga aqbali maayo marka laakiin haddii shuruuddaas lagaa waayo waad taho wax isugu ka aadan yihiin waa laga aqbala laakiin baa waxa laga yaabaa isla markaaba farta in lagaa saaro kow in dib laguu dhigo oo maalin maanta uga baahi badan tahay ilaahay uu ku siiyay qiyaamada in balaaye iyo musiibo kugu soo socotay ilaahay uu kaaga difaaco baryadaadii laakiin adigu aadan ka warqabin intaba way dhici kartaa sidaa awgeed adugu baryadaad leedaha qabuulkuna waa hawl ilahay u taalla inuu wax ka aqbalo astajib lakum ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska weynaysiinaya can cibaadatii cibaadadayda waxaad u fiirsataa ilahay wuxuu yidhi udcuunii barya soo barya maahayn ducadu haddana waxaa la yidhi yastakbiruuna can cibaadatii cibaadadii iyo ducadii marka waa waa isku mid adducaa huwa alcibaada cibaadadayda kuwa iska weynaysiinaya iyo baryadayda sayadkhuluuna way geli doonaan jahannamo naarta jahannamo daakhiriina xaale yihiin kuwa dullaysan ayagoo dullaysan ayay gelayaan ay daliiliin ayagoo dullaysan wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi adducaa'u baryadu huwa alcibaadatu asagaa cibaada ah ah usuusha ugu waaweyn cibaadada waxaa ka mid a baryada rawaahu axmedu wa qaala wuxuu yidhi atirmidiyu tirmidi xasanun saxiix axmedna waa nin sheekh ah tirmidina waa nin sheekha tirmidina waa wariye xadiidka axmedna waa wariye tirmidi marka markuu wariyey wuxuu ku daray xasanun saxiix su-aasha sagaal iyo tobnaad hal yasmacu ma maqlaan al amwaatu kuwa dhintay adducaaa baryada dadka dhintay ama qabri ha ku jireen ama badda ha ku tahriiban ha ku baabi'een ama waxa weyan meel ha ka soo dhaceen ama yaan la arkin meydkooda qof dhintay barya la baryaya asagoo la caabudaya ma maqli kara jawaabtu waxa weeye laa yasmacuuna ma maqlaan dadka dhintay waxba ma maqlaan baryada la baryayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa anta adugu nebi maxamed buu la hadlayaa bimusmicin mid maqashiina kara ma tihid man dadka fil qubuuri xabaalaha dhexdooda ku sugan dadka la xabaalay oo qubuuraha dhexdooda ku jira nebi maxamedow waxba ma maqashiin kartid ilaah wuxuu kaloo yidhi innaka adigu laa tusmicu waxma maqashiisid almowtaa kuwa geeriyooday waxba ma maqashiin kartid marka labadaa aayadood waxay sheegeen qofka dhintay inuusan waxba ma waxba maqli karin ama qabrigaa ku jiro ama yuusan ku jirin laakiin adilada baa waxay sheegayaan qofku markuu dhinto qabriga lagu rido dadkii qabrigaa ka dareeray sharqantooda inuu maqlayo sidee la isu waafajin shanqarteenna waa maqlayaa laakiin hadduu inoo dhawaaqa inaguna maqli mayno asaga haddaan u dhawaaqannana hadduu xataa ina maqlo waxba ma tarahayo wuxuu inoo taraya male qof qabriga ku jira sidaa awgeed qofka qabriga ku jira ee muslimka ah isagaa wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo ilaahay loo baryo in asaga la baryo la caabudo xuquuqda ilaahay loo leexiyana waa gaalnimo anwaacu shirki shirkiga anwaacdiisii iyo qaybihiisii al akbari ee weynaa shirkigu qaybu u qaybsamaa qaybuu leeyahay weliba shirkiga weyn anwaacu shirki al akbari gaalnimada weyn la wadaajinta weyn qaybaheeda anwaacu shirki la wadaajinta anwaacdeedii al ee weyn su-aasha labaatanaad hal nastakiisu gargaar ma weydiisanaynaa bil amwaati kuwa dhintay aw ilghaa'ibiina ama kuwa maqan jawaab laa nastakiisu gargaar weydiisan mayna bihim ayaga qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye waaladiina kuwa yadcuuna baryaya min duunillaahi alla sokodiisa kuwa ay baryayaan hawaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunillaahi alla sukodi laa yakhluquuna ma abuuri karaan shay-an hal shay wahum ayagaa yukhlaquuna la abuuray amwaatun kuwa dhintay weeye khayru axyaa'in oo aan noolayn wamaa yashcuruuna mana dareemayaan ayaana goormaa yubcahuuna lasoo bixinaya su-aashu waxaa weeye dadka dhintay wax ma gargaar weydiisan karnaa jawaabtuna waxay noqotay maya ilaah wuxuu leeyahay waladiina yadcuuna min duuni illaahi kuwa ay baryayaan alla sukudiyo caabudayaan laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuri karaan qof aan awood waxba abuuran karin inaad tidhahdid wax isii oo aad tidhaahdid waxa wey adaan ku caabudayaa maya wahum yukhlaquuna ayagaaba la abuuray oo makhluuqa wahum ayaga kuwaan dhintay oo la baryahayo ayaaba yukhlaquuna la abuuray amwaatun waa kuwa dhintay hayru axyaa'in oo aan noolay marka qof dhintay oo aan noolaynba inaad baridid waa khalad wamaa yashcuruuna maba oga ayaana goormaa yubcahuuna lasoo saaraya dadkan qabriga ku jira qabriga goormay kasoo baxayaan ma garanayaan qof makhluuqoo la abuuray meyd ah oo aan noolayn qabriga ku jira oo aan ka warqabin goorta qabriga laga soo saari doono inaad tidhaahdo waan ku weydiisanayaa caruur isii oo roobka iisoo soo di'i oo jannada ii oo cadaabka iga badbaadi xuquuqdii ilaahay uu khaaska u lahayo dadka u leexisi weyna waa gaalnimo diinta looga baxayo waa in la iska ilaaliyo marka hadduu qofkaani dhintay oo qabriga ku jira muslim yahay u ducee soo booqo ilaahay u bari haddii uu gaal yahayna ilaahay ku cadaab ku dheh qabrigiisa isaga xataa waad tegi kartaa waad soo booqan kartaayo waad ku waana iyo cibro qaadanaysaa waana habaaraysaa gaalka wa qaala sala allah wa ilaahay wuxuu yidhi caza qaalib hayo wajalla weynaaye id waqtigii tastakiisuuna aad gargaar ka dalbayseen rabbakum rabbigiin oo fastajaaba uu idin yeelay lakum idinka haa ilahay baad gargaar weydiisateen ilaahina waa idinka aqbalay u fiirso id tastakiisuuna rabbakum yaad baryayseen allah ilaahina muxuu sameeyey fastajaaba lakum waa idin aqbalay waa ballanqaad ilaah waan idin aqbalayaa ibarya idinku laakiin bani aadam haddaad caabudid ballanqaad ma heli kartaa inaad janna ku galayso waa maya waad ku gaaloobaysaaba id waqti tastakiisuuna aad gargaar ka dalbayseen rabbakum rabbigiin oo fastajaaba idin aqbalay lakum idinka wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaa xayu allaha nooloo xayigaahow yaa qayuumu allaha addoommadiisa maamulkooda u taaganow biraxmatika adiga naxariistaada ayaan astakiidu gargaarkaaga dalbayaa xasanun xadiid xasana weeye rawaahu tirmidiyu tirmidi baana wariyey tilmaamaha ilaahay waxaa ka mid ah xayu inuu yahay allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum soo ma jeeda alxayu alqayuum halkaana yaa xayu yaa qayuum waa laba tilmaamood oo ilaahay uu ku tilmaaman yahay kayfiyadoodu siday tahayna aynaan garanaynin waxaan soo marnay markaan ka hadlaynay towxiidul asmaa'i wasifaat ilaahay wuxuu isku tilmaamay qur'aankiisa dhexdiisa ama nebigiisu uu ilaahay ku tilmaamay in siday ahayd loo sugo soo samaynaan soo marin ilaahay marka yaa xayu waa allaha nool allaha noolow yaa ereygaan ku dhawaaqaya nebi moxamed sal lla alay w slam yaa qayuumu allaha addoommadiisa maamulkooda u taaganow biraxmatika adiga naxariistaada sababkeeda ayaan astakiifu ilaahu gargaar kaaga dalbayaa marka ilaahay baa gargaar la weydiistaa astakiif adaan gargaarku weydiisanaya bani aadamka gargaar ma la weydiisan karaa iyo gurmad shuruudii lasoo maray oo saddexda ahayd haddii laga helo hadday nool yihiin waxaad weydiisanaysidna kuu awoodaan isla markaasna dad kula jooga ayihiin waad weydiisan kartaa ayib su-aasha labaatan iyo koobaad hal hal tajuusu ma bannaan tahay al isticaanatu kaalmo in la weydiisto bikayrillaahi alla cid aan ahayn in la kaalmaysto ma bannaanta ilaahay cid aan ahayn in la kaalmaysto ma bannaanta al isticaana waa kaalmo dalab dalabul icaana ilaahay kaalmo in la weydiisto cid aan ahayn hal tajuusu ma bannaan al isticaanatu in kaalmo laga dalbo bikayrillaahi alla cid aan ahayn jawaab laa tajuusu ma bannaana khalaas ma bannaantahay tahay cid aan ahayn ilaahay in kaalmo la weydiisto mayabi wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye iyaaka adiga keligaa baan allow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga keligaabaan nastaciinu kaalmo kaa dalbaynaa waxaa u daliiloo kaleeto wa qowluhu rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasallam uu yidhi idaa goortii sa'alta aad wax weydiisanaysid cid fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso halkaa waxaa ii qoran idaa sa'alta fa as'al illaaha suusaa idinma qor fas'al illaah way halkaa fas marka hamsada meeshaa ku qoran maahane alif weeye caadi ah fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso wa idaa goortii istacanta kaalmo aad dalbaysidna fastacin kaalmo ka dala bilaahi alle alla kaalmayso xasanun saxiixun waa xasan saxiix ah rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey waa markii labaad aan soo marran u malayna xasanun saxiix tirmidi soo ma meeshaan musanifku wuxuu yidhi ilaahay cid aan ahayn kaalmo lama weydiisan karo daliilla wuu keenay oo daliil qur'aana iyo sunnuu keenay laakiin waxaynu leenahay ilaahay cid aan ahayn kaalmo waa la weydiisan karaa shuruuddii aan soo marro istiqaasada haddii la helo soo ma garanaysaan hadduu hadda miskiin inoo yimaado ku hayo walaalyaal ii kaalmeeya soo mida ah arag kuwa tugsada masaajidda ii kaalmeeya inay yidhahdaan wixii loo awoodana markaa dadkii wixii wax ku sadaqaysanaya ay siiyaan gaalnimo ma aha asaga ma u bannaan tahay qofkaa tuugsanaya inuu tuugsado iyo uma bannaan waa masale kaleeto laakiin wax gaalnimoa ma aha bal fahmo qodobkaa haddaynu u awoodno asna uu baahan yahay dad joogana aan nahay war ii kaalmeeya waa caadi war ii kaalmee miiskaana qaadi waay markaasaa kuri ii kaalmeeyo ila qaad ma gaalnima gaalnimo ma aha kitaabkaana igu adkaada markaasaan kuri ii kaalmeeyo ii akhri gaalnimo ma aha waa caadi waxa laga hadlahayo waa isticaano kaalmo wada kaalmaysi cibaado ah maya ilahay baa iskale taas keligii ilahay baa khaas u leh iyaaka adiga keligaa baa nacbudu ku caabudaynaa culummada qayb ka mid ah waxay yidhahdaan iyaaka shadka haddaad ka tagto iyaaka tidhahda iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu iyaa oo aan ya shadnayn waxaa loo yaqaanaa qoraxdu markay soo baxaysa iftiinkeeda shucaaca ay bixiso marka haddaad tidhahda iyaaka nacbudu waxay noqonaysaa qoraxda iftiinkeedaan caabudaya khalad arrinkaas iyaaka waa inaad tirahdo marka ya-da shadiid iyaaka adigaan nacbudu ku caabudaynaa keligaa wa iyaaka adigaa nastaciinu kaalmo kaa dalbaynaa tusaale ahaan salaad baa laynagaa rabaa ilaahay baad ku caabudaysaa salaaddii baad u taaganta ilaahay hadduusan kuugu kaalmayn salaadan ma tukan kartid imisaa magaalada taarku salaad joogto salaadda tukan sooma badna inaad tukatid ilaahay baa ku waafajiyey ogow inaad qur-aanka akhrisatid allah ku waafajiyo waa ilahay baa kuu kaalmeeyey inaad qof towsan tahay oo wanaagsan oo akhlaaq iyo diin leh ilahay baa kuu kaalmeeyey kaalmada ilahay marka mar walba ita ilahay u kaalmo weydiiso iyaaka adiga oo keligaabaa nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga keligaabaa nastaciinu kaalmo kaa dalbaynaa wa qaala sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi idaa sa'alta markaad cid wax weydiisanaysid fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso wa ida stacanta markaad kaalmo dalbaysidna fastacin kaalmo ka dala bilaahi alle alimaamu nawowi xadiidkan markuu sharxaya kitaabkiisa arbaciinka ah buu wuxuu leeyahaa waxa aad weydiisanaysid qofka bani aadamkaa ah, ilaahi mooye cid kaleba haddaysan awoodin ayada waa muxaram lama ogola biitifaaq waxa aad weydiisanaysid qofka bani aadamkaana waxay bani aadamku isu awoodaan hadday tahay xataa taa laftirkeeda ilahay weydiisu leeyahay laakiin waxaad dhahdaa ilaahayow waxaasaan u baahnahay qofkaasna waxaasuu haystaa ilaahu qalbigiisa waxaad ii gelaysaa inuu ii turo ii dhimriyo oo waxaan u baahanahay uu isiiyo isagii xataa bari mayse ilaah baad baraysaa ilahay kaa qalbigiisa inuu soo jeediyo xaggaaga ku dareensiiyo ayib hal nastaciinu kaalmo ka dalbaynaa bil axyaa'i dadka noolnool dadka noolnool kaalmo ma weydiisan karnaa jawaab nacam ha ah. fii maa shayga yaqdiruuna ay karaan calayhi dushiisa soo ma jeedid labadii meesha waa isku xigaan marka hore wuxuu yidhi al isticaanatu bikayr illaahi laa yajuus laakiin haddana wuu keena erey qurux badansan qurux badan oo ah waxay noo awoodaan ma ka weydiisan karnaa kaalmo hal nastaciinu kaalmo ma ka dalbaynaa bil axyaa'i dadka nool nool jawaabtu waa nacam haa fii maa shayga yaqdiruuna ay awoodaan calayhi dushiisa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wa tacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri samafalka iyo wanaagga iyo wataqwaa alla ka cabsiga haa wixii sama iyo khayr ah rooggaa la hagaajinahayaa kitaabta qur-aanka hamee ah la dhigahayaa masaajidii baa laga shaqaynayaa madaaristii baa laga shaqaynayaa ol ole laamiga lagu hagaajinahayo qashinka lagula dagaalamaya labada waa khayr iyo wanaag tacaawanu cala albiri wixii wanaag ah oo biri iyo samafala isu kaalmaysta wataqwa alla ka cabsiga qur-aanka iyo akhri kitaabkan iyo mari casharkan iyo yeedhi waa khayr isu kaalmaysta wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi wallaahu alle fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa weeye mid u kaalmaynaya maa muddada kaana alcabdu addoonku uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii u kaalmayntiisa mid ku sugan rawaahu muslim intaad qof muslim ah ee walaalka aad u kaalmaynaysid ilaahay baa adigana kuu kaalmaynaya sidaa ogeed buu nebigeennuu sheegay sala allahu caleyhi wasalama masaajidkiisa madiino hal bila inuu ku dhex jiro uusan ka bixin oo ku ictikaafsanaado iyo ruuxu walaalkiisoo muslima ah intuu suuqa u raaco inuu dan u leeyahay la soo qabto rasuulku wuxuu yidhi waxaan jeclaha walaalka inaan dan la soo qabto intaan raaco oo sabab masaajidka haddaan hadda iska dhexgalo labiiyo tobanka maanta aan ku jiro dee wax aniga ee khaas oo keligay igu kooban laakiin markaan inta masaajidka ka baxo qof curyaana aan wax u taro mid xanuunsan isbitaal geeyo mid xanuunsan aan soo booqdo naftaydiina waxbaan u taro cibaadaan la imid walaalkay muslimana waan caawiyo oo waxbaan u tara marka wallaahu alle fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa mid ku sugan oo u kaalmaynaya weeye maa muddada kaana alcabdu addoonku yahay fii cawni akhiihi walaalkii mid u kaalmaynaya rawaa muslim waxaad ogaataa intaad qofka u kaalmaynaysid adaa ka fiican sabab waxaa weeye adiguna asagaad u kaalmayn adna ilaahay baa kuu kaalmaynaya qofka ilaahay u kaalmaynaya iyo qofka qof u kaalmaynayana ma sinna waxaad noqotaa marka ruux waxtar lahoo ummadda islaamka wax u tara hal yajuusu ma bannaan yaha an nadru nadar in laga xirto iyo shardi likayrillahi alla cidaan ahayn soo nadarka hadda kahor wax kama inaan soo sheegin inaad tidhaha ilaahu waxaa haddaa isiisid waxaa igu ballaana inaan intaasoo maalmood soomo inaan wax sadaqaysto inaan masaajka dhismihiisa wax ku darsado inaan madrasada dhismaheeda wax ku darsado inaad wax wanaagsan ilaahay ballan uga qaadid taasaan soo mar ma bannaan cid kale ballankaa in laga galo oo aan idhaahdo ballan waxa igu haddaan waxaa helo hebelow waxaa weye l hebelow waxaa ballan igu haddaan waxaa helo inaan waxaa kuu sameeyo ku caabudo hal yajuusu ma bannaan yahay annadru sharti in laga xirto ligayrillahi alla cidaan ahayn annadru daalku waa reeban yahy jawaab laa yajuusu ma bannaana annadru shardi in laga xirta ilaa lilaahi alla maahane liqowlihi baana u daliilaah alla hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi rabbi innii nadartu laka maa fii batnii muxarara qofkii hadalkan yidhi ilaahay baa qof hadalkiisa inoo sheegaya waa maryama bintu cimraan hooyadeed suuratu alcimraan soo ku arag maryama bintu cimraan hooyadeed oo uur leh baa waxay leedahaa rabbi rabbiyaa rabbi aniga rabbigaygiio hooyo uur uurlaho ilaahay baryaysa weeye innii anugu nadartu waxaan ku nadaray laka adiga nadar aan kugu galay maa waxa fii batniya calooshayda ku sugan uurka aan ku sido muxararan xaalo inuu yahay mid la xoreeyey oo masaajidkan ku waqfay tiri maxay ula jeeddaa waxay leedahay ilaahayow ilmaha caloosha aan ku sido hadduu wiil ii noqdo waxaa ballan igu ah inaan masaajidka ku waqfo waa maxay masaajidkaasaa ilmihii la dhex keenaya markuu koro weligii masaajkaas ka shaqaynaya siyaasad geli maayo meel kale geli maayo meelaha kale aad maayo masaajidkaasu wuxuu ku noqonayaa qof jooga oo masaajidka ilaah jooga muxarara marka yay nadarka ka gashay allah inii nadartu ilaahayow nadar waxaan ku galay laka adiga allow maxaad iigu nadarta maa waxa fii batni calooshayda ku sugan muxararan xaaluu yahay mid la waqfay oo masaajidka loo xoreeyey wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam iyo rasuulka hadalkiisii uu yidhi man qofkii nadara shardi ku gala nadaradan iyo tii hore waa kala duwan yihiin tee tii horo ahayd laa yajuusu nadru daalku waa reebanaa ficilku mudaaric buu ahaa tanna waa maadi man qofkii nadara nadar ku gala iyo shardi an yutiica inuu atiico allaaha alle falyutichu yutichu ilaahay ha atiico maalan waxaad tidhi ilaahu haddaad i caafisid ballan waxaa igu ah inaan saddex maalmood soomo soonku soo daaca ma aha ilahay baa ku caafiyey maxaa laga rabaa markaa saddexdii maalmoodoo soonka ahayd baa laga rabaa falyutic ilaahay ha ateeca marka qofkaas oo soonkii ha fuliyo wuxuu yidhi ilaahu waxaa ballan igu ah haddii aad waxaa i siisid inaan soo xajiyo ama aan cumraysto ama aan qof xaj ka bixiyo ama cumro waman qofkii nadara shardi ku gala an yacsiyahu ilaahay inuu caasiyuu shardi ku gala falaa yacsihi ilaah caasin waxaad tidhi ilaahayow haddii qori aan dad ku dila aad ii fududaysid ballan waxa waa inaan qof dilaa tiri ma wax saxa ah? qof muslima ah inaan dilo haddaa bastoolad isiisi ilaahayow ballan waxay waa ana inta ardada meesha wax ku baratay inaan na ka dhigo haddaad tidhaah maxaa ilaahay ka aqbalaaba war waxaa sheegaysoo ballanka hoo ilahaad ka dhiganaysa waa khaladee eh. ilaahay ha caasini marka wixii nadara waad geli kartaa yaad ka gelaysaa allaah laakiin maxaa la rabaa nadru taacatin inuu yahayoo ilaahay wax lagu ateecayo yahay waxaad awoodi kartid ama leedahaana nadar lagu galaa laakiin haddaad tidhaahdid ilaahu casharka maanta haddaad ii fududaysid cimaamadda mahad baan waxa weeye sadaqaysanhaya cimaamada anaa iska leh see u sadaqaysataa waxaad adigu leedahaa la sadaqaystaa haddaad tidhahda ilaahu ballan waxa igu ah haddii waxa weeye casharku maanta ii fududaado hebel xaaskiisa inaan furo oo ma adaa qababa maxaa furtaaba maba qabtiddee marka waxaa la rabaa waxa aad nadarka ku galaysid waxaad adigu awooddeeda leedahay adiguna aad leedahay xaggana taaca waa inuu yahay man nadara qofkii nadar ku gala an yutiica allaaha ilaahay inuu ateeco fal yutic ha alle waman nadara qofkii nadar ku gala an yacsiyahu ilaahay inuu caasiyana falaa yacsihi ilaahay yuusan caasin falaa yacsihi ilahay yuusan caasin rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey hal yajuusu ma bannaanyah addabxu in wax loo qalo likhayrilahi alla cidaan ahay markaad wax gowracaysid ilaahay magaciisa waxaan ahayn inaad wixii ku biraysid ama ilaahay kayrkii aad wax u qashidoo waxa weeyaan aad wax u gowracdid ma bannaanta la jawaab laa yajuusu ma bannaanabi haddaad wax gowracaysid waxaa lagaa rabaa waxaad gowracaysid inaad horta waxa weeye bisinka u qabatid magac ilahay aad ku gowracdid bismi illaahi allahu akbar wala faham waxaad u gowracaysidna madlab sharciya waa inuu yaho sharciga ilahay usan khilaafsan haddaad bismi allahu akbar tirahda laakiin sanam u gowracdid bismi allahu akbar kugu xalaaloobi maayo waa gaalnimo laa yajuusu ma bannaana wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi fasalli tuko lirabbika rabbiga yaad u tukataa allah ilahay darti baa u tukanaysa wanxar gowrac yaad u gowracaysaa lirabbika ilahay dartii baad u gowracaysaa magaca allaad ku gowraci inxar macnaheed idbax gowrac lilaahi alle u gowrac waa tafsiir sooma jeedaan sheekhu uu fasirayo idbax gowrac lilaahi alle haddaad laakiin cid kaleeta u gowracdid oo bisinkii aad ka tagtay sax maha arrinkaas gowraca waa xaq ilaah leh waxaan soo marray casharadii ugu horreeyay aan soo qaadanay waxa weeyaan maxaan kusoo marray aayad qur-aan ah. oo gowraca ka hadlaysaa soo marra qul inna salaatii wa nusuki nusuku muxuu ahaa waa gowrac soo maa yaa iska lahaa marka qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaah allah iska lahaa wanxar gowrac yaa idu gowracda lilaahi alle ilahay baad wax u gowracaysaa marka bismi illaahi allahu akbar madlab sharcigaadna wax u qalaysaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi lacana allaahu allaha lacnado man ruuxii dabaxa u gowraca lihayrillaahi alla cid aan ahayn rawaahu muslimun muslim baa wariyey u fiirso gowracayaa iska lahaa oo wax lagu gowracaya magaciisa allah soo maaha haddaad inta ka leexisid cid aan ilaahay ahayn aad u leexisid nebi maxamed waa ku lacnaday sala allahu alayh wasalam lacnad ilahay buuna kugu riday lacana allaahu allaha lacnado waa habaar lacana allaahu allaha lacnado waa habaar yaa ku habaaraya nabi moxamed sal alay slam hadaad sidaa samaysay man ruuxii dabaxa u gowraca likayrillah allaan cid aan ahayn waxaa labada suurtooda inaan habaar laga dhigine warbixin laga dhiga warbixin nabigu uu warbixinay oo maxay tahay lacanallaahu ilaahay wuu lacnadaa wuuna ku riday lacnad man qofkii dabaxa u gowracay lihayrillaahi alla cid aan ahayn lacana allaahu allaa lacnaday man ruuxi dabaxa gowracay lihayrillaahi alla cid aan ahayn rawaahu muslim marka lama ogola arrinkaas hal naduufu ma ku dawaafaynaa bilqubuuri xabaalaha qubuur soo ma garanaysaan qubuurtan bani aadamku caadiga lagu aaso ma ku dawaafaynaa litaqarubi u dhowaansho biha ayada aan u dhowaanayno waan isleenahay wax kaga hela qabri meel yaala intaanu nimaan isku wareejinno ku dawaafno si aan wax uga helo isaga hal naduufu ma ku wareegaynaa bilqubuuri xabaalaha litaqarubi saan ugu dhowaana biha ayada jawaab laa naduufu ku wareegi mayna ilaa bilkacbati kacbada maahane xaggee la ogolyaha dadku inay ku wareegaan oo cibaada ahaan ugu wareegaan kacbada xaramka ku taalla marka la xajinayo ama la cumraysanayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi walyadawafuu ha dawaafeen bilbeyti gurigii alcatiiqi ee fogaa gurigii fogaayoo xaramka ha ku dawaafeen oo xumaatada ka fogaa wa qaala sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi man daafa qofkii wareega oo dawaafa bilbeyti kacbada sabcan toddoba jeer toddoba jeer buu dawaafa wa sallaa tukada ragcatayni laba ragcadood kaana wuxuu la mid ahaanayaa ka cidqi raqabatin qof qof xoreeyo oo kale raqaba waa luqun qof addoon ah qofkii addoonnimada ka xoreeyo ilaahay dartii u xoreeyey ajarkiisoo kale uu ka helaya marka waxaad ogaatay waxa lagu dawaafo ajarka laga helaayo waa kacbada laakiin qabri meel ku yaalla haddaad u timaado tiraada inta ciid ka gutato waa kuu wareegaya sheekhow ee waxisi oo aad tuugtid asaga saxiixun rawaahu ibnumaajah ibnumaajah wariya lama ogola markaas sidaas ayadaa lama ogola wallahu aclam w sal allahu calaa nabiyina moxamedin waaalih